bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu taqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala kitaabaة اlxadiid ayaan ku dhex jirnay aلثaaniyaةu <clears throat> almasأlaة الثaaniyaةu masأalada labaad yenbagii an yakuuna اctinaa'uhu bidabط اlmultabisi min alasmaaءi akar yenbagii waxaa habboon an yakuuna inuu ahaado ictinaa'uhu daryeelkiisa bidabdi اlmultabisi midka yacnii dheeh gelayo dabdintiisa inuu shaqlo yacnii shaqlitaankiisa min asmaa'i asmaa'da ka mid ah akara kii badnaan badan inuu ahaado sidaas baa habboon isku mashaqaynta uu isku mashaqaynayo asmaa'da multabiska ah inuu dabdiyo taas baa aad u badnaan badanoo waxa kale ka badnaan badan ayb maxaa yeeley asmaa'du qiyaasna ma aqbalaysa iyada waa samaacun sidii loo maqlay oo loo soo guuriyey in loo waxaa weeyaan loo akhriyo mar haddaanay qiyaas aqbalaynin tasxiifay halis u tahay marka inay tasxiifsanto asmaa'da marka multabiska ah kuwa iska muuqmuuqdo yacni mashhuurka ah dabdi uma baahna maxaa yeele shaygu haddii isagoo waadix ah haddii laga dhigo yacni waa la caddaynaa la yidhaahdo mugdiboobu sii gelaayo laakiin asmaada oo qumuudka uu ku jiro iltibaaska uu geli karo in aad uu u daryeelo dabdintooda oo iskugu mashquuliyayaa habboon ayb wayustaxabbu waxaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa dabdulmushkili mushkilka dabdintiisa in la shaqlo yacni shaqlitaankiisa fii nafsi اlkitaabi kitaabkan dhexdiisa in lagu shaqlo kitaabka laftiisa dhexdiisa in lagu shaqlo ayb oo kitaabkii waa lagu dabdinaya dabdiga marka laba nooc inuu yahaan sheegnay dabdi xarfi iyo dabdi qalami dabdiga qalamiga uma fiicna oo wuxuu halis u yahay inuu tirmo laakiin dabdiga xarfiga ah yaa wanaagsan kitaabka dhexdiisaana lagu dabdinayo maalan wixii wuxuu leeyahay yacnii xarakadii iyo wuxuu sheegayaa iyo xarafkiiba bidami اlmucjamati wa iskaani اlmuhmalati sidaas inuu u caddeeyo ayb oo kitaabkana uu ku caddeeyo wayustaxabbu waxaa la jeclaystaa dabdulmushkili ayb mushkilka dabdintiisa alfaadda yacni matniga ku jirta isnaadka ee ishkaalka keeni karto in la dabdiyo fii nafsi اlkitaabi kitaabka nafsad ahaantiisa dhexdiisa in lagu dabdiyo wa katbuhu wakadaa katbuhu ayaa la sunneeyaa oo la jeclaystaa qoriddiisa madbuudan isagoo la dabdiyey waadixan oo cad fi lxaashiyati xaashiyadii markaa in lagu qorana waa la jeclaystaa qubaalatahu hortiisa fa huwa maxaa yeele ablagu fi libaanati xagga caddaynta isaga ku xeeldheeraansho badan ayb maxaa yeele kitaabka dhexdiisa ku dabdinta lagu dabdina waxaa dhici karto qofka inay danta u geyso inuu aad u tashiilo oo hadhow marka ay dhici karta in la akhrin waayaba laakiin haddana xaashiyadiina haddii lagu sii caddeeyo oo isagoo yacni mubayan ah xaashiyadii lagu qoro waxaas waxaasoo dhan baa zuulayo iltibaaskaasoo dhan baa baxayo wayustaxabbu waxaa sidoo kale la jeclaystaa taxqiiqu اlkhadi farta yacnii kala bixbixinteeda caddaynteeda farta in la caddayo la kala bixbixiyo ayb duuna mashqihi yacnii isdhexdaadin la'aanteed wa tacliiqihi wa duuna tacliiqihi shiilitaan la'aantiisa <coughs> farti yacnii in la kala taxqiiqu waxaa weeyaan in la bayaaniyo oo fartii bayaan laga dhigo ayb oo xoogaa la waaweyneeyo duuna mashqihi isdhexdaadintiisa maya in laysdhex daadiyo oo fartii ay mubacthar noqoto isku dhex daadsan tahay maya wa tacliiqihi wa duuna tacliiqihi tacliiquna waa farti in la tashiilo laysku dhoweeyo sadaradaba ayb taana marka in waxaa aboon marka layska daayo labadaas yacnii qaab wayukrahu waxaa la kahdaa tadqiiquhu ayb yaraynteeda tadqiiquhu tadqiiqu اlkhai farta yar yaraynteeda ayaa la kahdaa ilaa min cudurin cudurdaar mooyaane inuu jiro ka diiqi اlwaraqi warqadda ciriirigeeda oo kale warqaddii baa ciriiri kugu ah wax kalena ma haysid adiga markaas inaad yaryarayso waa ku qasban tahay ayb wa takhfiifihi wa ka takhfiifihi fududaantiisa oo lilxamli uu u fududaysto yacnii qaaditaan fi safari uu ku dhex qaato wanaxwihi iyo wixii safar lamida ah. haddii aad yacnii farta waaweynayso waraaqo badan baad isticmaalaya maqaaro fara badan maqaaradaasi hadhow marka la qaadaayo waa ku cuslaynaya marka nin safar badanoo tarxaal badan qofka haddii uu yahay tarxaalkiisu badan yahay oo safar ku jiro saasayna ahaayeen culamaau ulxadiid marka farta inuu tashiilo waa dhib ma oo u yaryareeyo fartiisa si uu markaa xamligana uu ugu fududaado warqadan hadday cariiri ku tahay oo kalena ay yanii way u fiican tahay wayukrahu shayga afaraad waay marka wayukrahu waxaa la kahdaa tadqiiquhu tadqiiqu اlkhai fartii yaryaraynteeda waxaa laga yaabaa inuu aad intuu waayeel noqdo fartii uu yaryareeyey hadhou arki waayo imaam axmed wuxuu dhihi jiray xambal ayuu arkay isagoo wax qorqoraayo oo farta aad u yaryaraynayo markaasuu yidhi sidaan ha yeelay liannahu yakuunuka axwaja maa takuun markaad ugu baahi badan tahay ayuu ku khayaanayaa marka nacam sidaa buu yeeli jiray laakiin haddii cudurdaar jiro maslaxad kale lagu qabo yaryarayntu dhib ma leh ilaa min cudurin mooyaane cudurdaaro ka diiqi lwaraqi warqadda yari ciriirigeeda oo kale wa takhfiifihi wa ka oo kale markaa inay fududaato lilxamli u fududaato qaaditaan fi safari safarkii dhexdiisa oo ku xambaarto iyo wanaxwihi iyo wixii la mida ayb rixlow ku jiraa ama rixlow niyeysan yahay marka culays aynan ku noqonin ilaa dhow laba siba culays bay ugu noqonaysaa ujrada ninka u xambaaraayana culaysku ku xisaabtama lacagta waa ku badanay hadduu isagu qaadan lahaana waa ku daalayaan wax badanaa laga soo maray marka waxaan hadda annaga aan sida fudud u akhrisanayn aad u dhib badan baa laga soo maray hadda waxyaabahan innaga waxaa laga yaabaa maskaxdeenna inaysan gelaynin farta ha la yareeyo liajli xamliga xambaaritaanka si uusan u dhib badannin laakiin iyaga dhibkeeda dhibteeda waa haysatay wayanbagii dabdu اlxuruufi اlmuhmalati xuruufta see loo dabdinayaa marka xuruuftu laba waa xuruuf mucjama iyo muhmala xuruuf la dhibic xuruuf mucjama xuruuf la dhibiceeyey iyo kuwo muhmalo oo la dhibic tiray ayb in la kala saaray u baahan yihiin xuruufta muhmalada iyo mucjamada qaara isku eg saadka iyo daadka jiimka xa'da kha'da daalka iyo daalka caynka iyo qaynka ayb waa isku eg-eg wayanbagii waxaa habboon dabdulxuruufi xuruufta in la dabdiyo xuruuftiday almuhmalati la dhibic qiila waxaa la yidhi tujcal see loo dabdinaa saddex qaab oo loo dabdiyaa jiro xuruufta muhmaladana waa waxaan ka hadlayna de mucjamada ka hadli mayno xarafka muhmalka ah ee la dhibic tiray saddex qaabaa loo dabdiyaa dhibicdii ku taallay midka mucjamka ah hoos in looga dhiga isaga ayb maalan saad iyo daad kee muhmal ah saadka iyo daadka saadkaa muhmal ah daadku dhibicuu leeyahay soo maa saad marka la qoraayo hoosaa dhibic laga siinaya marka marka haddii dhibicdaas hoose la arko saadkii muhmalka ahaa inuu yahay baa la fahmaa kii marka daadka ahaayo dhibicdii lahaa oo dhibicdii ka tirantay iyo ma umalaynaysa ayb <coughs> caynka iyo haynka caynkaa hoos dhibic laga siinayaa haynkiina korkiisu ku yeelanaya daalkii iyo daalkii sidoo kale daalkii hoos in dhibic laga siiyo daalki baalka hoos in dhinac laga siiyo ayb wahaakada marka kodaalka saasoo kale dadi da'dii iyo da'dii da'dii in hoos dhibic laga siiyo marka hoos in dhibicda laga siiyo da'dana sideeda loogu daayo ilaa xarafka xa'da maahan xa'da haddii hoos dhibic laga siiyo jiimay u ekaanay maaha xa iyada lama taabsiinayo dhibicdaas marka male saasay dhaheen ayb laakiin kuwa kale ayagu waxaa weeyaan mar walba sidaasay yeelanayaan fa'da iyadana dhibicay awalba lahayd hal dhibic qaafkuna labow lahayd see marka inay fa' tahay yacnii qaafkao kale iyo fa'da see loo kala saara waxay leeyihin qaafka ayaa hoos hal dhibic looga qoraay qaar saas wuxuu qortaa jira ayb weliba yani yani maqaaribta iyaa saas wax u dhigdhigo hadda laftirkeeda nacam bacd almasaaxif oo sidaas u dhiganna waa jiraan ayb oo iyaga qiraa'adooda ku dhigan ayb wayenbaqii waxaa haboon dabdu lxuruufi lmuhmalati in la dabdiyo marka qaab saas waay qaabka labaadoo lagu dabdiyaa waxay tahay xarafka muhmalkaa korkiisa in lagu dhigo ciddi oo kale ciddi in lagu qoro xarafka muhmalka ah cayn oo kale ama marka la qoraayo ama saadkaoo kale saad marka la qoro korkiisa waxaa lagu qorayaa ciddi kor u jiifto ciddida waa wareegsan tahay sida bil oo kale soo maaha sida bil oo kale waa waa la jiifinayaa afka koraa laga furayaa marka saad marka la dhigo marka sidaasaa la qorayaa saas saasaa loo qoraa u'da af soomaaliga camal ah u'da af soomaaliga ah ayb yaa loo dhiga saas waa lagu dabdiya xaraf kastoo muhmala korkiisa calaamaddaas haddii la saaro waa xarafkan dhibic ma leh waa macnaheedu ayb wejka saddexaad waxay tahay xarafkii oo yar in kor looga qoro maalan saadkii marka la qoraayo kor saadaa korkiisa ama hoostiisa ayaa waxaa lagu qorayaa saad yaraa lagu qoraya caynkii oo kale hoostiisa cayn yaraa lagu qoraa daalkii oo kale marka la qoro hoostiisa daal yar isagoo yar ah hoosta looga qoraa marka xaraf kastoo hoos ku leh xaraf yar wuxuu noqonaa midka muhmalkaa midka mucjamka man siinayo xaraf hoostiisa saddexdaas qaabay marka u dabdiyaan wayenbaqii taasuu kuu sheegayaa marka wayenbaqii waxaa habboon dabdu اlxuruufi xuruufta in la dabdiyo almuhmalati la dhibic tiray qiila waxaa la yidhi tujcalu waxaa la yeelayaa taxta daali daalka hoostiisa waraa'i ra'da hoosteeda wasiini siinka hoostiisa wasaadi saadka hoostiisa wadaa'i da'da hoosteeda walcayni caynka hoostiisa xadi ma sheegin sababtoos u sheegin waa haddii jiimay u ekaanaysaayb annuqadu ayaa la yeelayaa dhibcooyinkii allatii dhibcooyinka oo fawqa nadaa'irihaa dhibcooyinka oo fawqa nadaa'irihaa kuwa iyaga la maansan leh dhibcooyinka oo allatii dhibcooyinka oo fawqa nadaa'irihaa nadaa'irtooda kuwa iyaga la midka ah korka uga qoran ayaa hoos laga siinayaa tan ayb ayb marka eh, hadday laba dhibic ahaayeen labaa hoos laga siinaya saas waa marka siinka iyo shiinka shiinku meeqa dhibicou lahaa saddex dhibcoodou lahaa siin marka la qoraayo calaa haadihi ariiqa hoos ayaa waxaa laga siinayaa saddex dhibic saddexdaa dhibic marka laba sibay u qoraan culammada xadiidka in laga dhigo ahaafi dhardhaar oo kale dhagaxda dhardhaarta oo yacni digsiga la saarto say u dhigan yihiin oo kale midna geeskaas labana saas laysugu aadiyo waa sida shinka dhibcooyinkiisa ay u yaallaan oo kale waxaa kaloo la samaynaa bay dhaheen qaarkood sidaa la yeeli maaye siinka marka hoos laga dhibcinaayo saddex dhibic oo isku aadanaa lagu dhigayaa saddex dhibic oo khad mustaqiima leh ayaa la siinayaa siinkay iyagu saas dheheen marka waqiila waxaa la yidhi fawqahaa yujcalu fawqahaa korkooda ayaa waxaa la yeelayaa ka qulaamati dufuri ciddida wareeggeeda oo kale ayaa la yeelayaa ka qulaamati dufur ciddiyaha wareeggooda oo kale qadarkooda oo kale ayaa kor looga dhigaa ayb mudjacatan iyadoo la jiifiyey calaa qafaahaa duudkeeda looyani ah, qadaadka loo jiifiyey iyadoo qadaadka loo jiifiyey wuxuu ka wadaa koray ka furnaanaysaa hoosta laakiin xarafka soo xigto waa ka xirnaanay ayb waqiila waxaa la yidhi waa qayb qaabkii labaad waay waqiila waxaa la yidhi taxtahaa hoosteeda xarfun ayaa yujcalu taxtahaa hoosteeda waxaa la yeelayaa xarfun xaraf xarafka oo sagiirun yar oo miluhaa iyadoo kale ah xaraf yaroo iyadoo kale hoosta looga dhigaa wa fii bacdi اlkutubi اlqadiimati kutubtii qadiimada ahayd qaar ka mida ah, waxaa ku sugan yacnii fowqahaa iyada korkeeda khadun ayaa la yeelayaa khadka oo sagiirun yar bacdu اlkutubi اlqadiima waxaa lagu arka xarafka muhmalka ah korkiisa jiitinya sharda ayaa lagu dhigayaa jiitin ayb wa fii bacdihaa wa fii bacdi اlkutubi اlqadiimati kutubta qadiimada qaarkoodna taxtahaa hamsatun hoosay hamse uga dhigaan daaragta marka xaraf hamse hoos looga dhigay waa xaraf muhmal ah oon dhibic lahayn saa on u garo walaa yenbaqii ma habboona inta halkaas wuxuu uga baxay kayfiyatu dabdi اlmuhmal xarafka muhmalka marka u ishkaal ugu jiro sida loo dabdiyo walaa yenbaqii maha halkan wax kaloo ku gelaya rumuus inuu qofku isticmaalo walaa yenbaqii ma habboona an yastalixa inuu erayinuu eray bixin isticmaalo walaa yenbaqii ma habboona an yastalixa inuu istilaax ka dhigta maca nafsihi nafsadiisa biramsin ramsi yacni sumad sumad inuu istilaax ka dhigtaa uma habboona sumadda oo laa yacrifuhu nnaasu dadka aynan aqoonin yani sumad inuu asagu iska isticmaasho oo asagu keligii yaqaano oo dadku aynan la aqoonin ma aha ma habboona wa in facala haddii uu sidaa yeelana falyubayin ha caddeeyo oo fii awali اlkitaabi gogosha ha ku caddeeyo muqadamada kitaabka awalkiisa ow amase aakhirihi fii aakhirihi ha ku caddeeyo muraadahu ulajeedkiisa ha ku caddeeyo falyubayin ha caddeeya fii awali lkitaabi kitaabka awalkiisa aw aakhirihi ama kitaabka gadaashiisa muraadahu ha ku caddeeyo ayb bacdu ahlicilmi ibnu salaax iyo isagu wuxuu leeyahay waalwlaa an yujtanaba aramsu ramziga in laga dheeraadaaba habboonba oo layskaba dhaafo sidiisa oo sidan dadkao dhan iskula yaqaanaan la isticmaalo rumuusta layska dhaafo ayb wa an yactaniya hadday rumuus isticmaalayaanna dabcan waa inuu caddeeya sidaas uu sheegay muqadamada ku caddeeyo si loo fahmo <clears throat> kitaabka marka muqadamadiisa inay cinaayo leedahay laga fahmaayo mar haddii marka rumuustii iyo isticmaalaadkii mu'alifka kitaabka muqadamadiisa uu ku qoraayo ama uu aakhirka uga qoraayo waxaa la rabaa marka in qofka muqadamada cinaayo uu siiyo dadka qaarkood muqadamada kutubta maba akhriyaanba waa ka boodaan kitaabkay toos u dhexgelayaan wax laga fahmaayo male marka kitaabka shuruuddii iyo wixii uu iltisaamay iyo kelima yacni istilaaxaad hadduu jiro uu isticmaalayo iyo rumuustaas iyo gogashaa lagu wada fahmaa kitaabaan muqadamada laga akhrinin waxba lagama fahmi karo wa an yactaniya bidabdi mukhtalifi الriwaayaati waan yactaniya inuu daryeel gaara uu siiyo oo isku mashquuliyo bidabdi mukhtalifi riwaayaati riwaayaadka khilaafkooda ikhtilaafkooda inuu inuu yacni dabdintiisa inuu daryeelo waan yactaniya inuu daryeelo bidabdi mukhtalifi riwaayaati riwaayaadka kala gegedisan dabdintooda inuu isku mashquuliyo isku kallifo ayb wa tamyiizihaa kala sooceeda waan yactaniya bitamyiiziha bitamyiizi tilka riwaayaat riwaayaadkaas iskhilaafsan kala soocitaankooda waa inuu isku mashquuliyo daryeel siiyo ayb fayajcala markaa uu yeelo kitaabahu kitaabkiisa fayajcalu kitaabahu kitaabkiisa wuxuu ka dhigayaa markaa calaa riwaayatin ayb wayajcalamu idin dhiga meeshaas wayajcala waan yajcala waxaa haboon inuu yeelo kitaabahu kitaabkiisa calaa riwaayatin riwaayo korkeeda inuu yeelo yacnii kitaabkiisa inuu hal riwaayo u sameeyo riwaayaadku waa kala gegedisan yihiin moogta kitaabkan lagu wariyey hal riwaayo u qaadana oo kitaabkiisa yeela uma markaa dabadeed maa kaana wixii ahaado fii hayrihaa riwaayadaa hayrkeed oo min siyaadaatin siyaadaad ah alxaqa haa wuu haleeshiinayaa fi lxaashiyati xaashiyaduu ka haleeshiinaya hareeraha kitaabku markuu qoraayo hal riwaayo isticmaal maalan bukhaari oo kale dhowr riwaayo ku yimid saxiixulbukhaariga inuu qorow rabaa riwaayat alfirabri ayuu asalka ka dhiganaa wixii iyada khilaafsan oo riwaayaadka kale xamaad binu shaakir iyo riwaayaadka lamidka iyo inuu geesaha ku qorto hadday ziyaadaad iyo wadato wayajcala wa an yajcala kitaabahu kitaabkiisa inuu yeelo calaa riwaayatin riwaayo inuu yeelo korkeeda uma intaa dabadeed maa kaana fii hayrihaa riwaayadaa wixii aan ahayn oo min ziyaadaatin ziyaadaad ah alxaqahaa wuu haleeshiinayaa fi lxaashiyati hareeraha ayuu ka haleeshiinayaa ow naqsin min naqsin wixii riwaayadaa aan ahayn oo naqsi ah aclama calayhi aclama wuu calaamaynayaa calayhi korkiisa ama wuu ogeysiinayaa calaamadu u yeelayaa aclama calayhi korkeedu calaamad u yeelayaa wixii nuqsaan ow amase khilaafin maa kaana fii hayrihaa riwaayadaa wixii hayrkeedoo min khilaafin khilaaf ahna katabahu uu qorayaa mucayinan isagoo caddaynayo fii kulli daalika kaagaas dhammaantiis siyaadada iyo naqsiga iyo khilaafka isagoo caddaynayo ayb mucayinan marka muxuu ka wadaa ciddii siyaadada la timid nuqsaanta cidda riwaayadeeda ay ku jirto khilaafka cidda uu riwaayadiisu ku jiro wou caddaynaya oo maalan wuxuu leeyahay fii riwaayati fulaan saasaa ku jirta wanaqsu fii riwaayati kada caashiyadii saasuu ku caddaynaya marka fii kulli daalika kaagaa dhammaantiisa man ayuu caddaynayaa rawaahu wariyey bitamaam ismihi magaciisa dhammaystirnaantiisuu ku caddaynayaa ee lama raba inuu fa camal u soo gaabsado ama cayn iyo qofka magaciisa inuu soo gaabiyo magaciisii dhammaystiran laa raamisan isagoo ramsi u yeelaya maya oo sumad u samaysanayo qofkii ziyaadada lahaa maya ilaa an yubayina inuu caddeeyo maahane awala alkitaabi kitaabka awalkiisa ow aakhirahu inuu ku caddeeyo ramsiga waa tii la soo diidan hadiiba ay dhacayso inuu ziyaadaadkii iyo nuqsaantii xaashiyada ku caddaysto waa inuu ziyaadadii sheego uma ciddii iska lahaydna uu sheego magaceedoo dhammaystiran waktafaa kaiiruuna in badan waxay ku gaabsadeen bitamyiizi soocitaan bixumratin lagu kala sooco guduud qalin guduud faziyaadatu ziyaadadatu lxaqu waxaa la haleeshiinayaa bixumratin guduud wa naqsu naqsigana yuxawiqu waa wareejinayaa calayhi shayga naaqiskaa korkiisa bixumratin guduudoo ku wareejinayaa naaqiskii ziyaadadii waa kaa kaama meesha nuqsaanta ku jirto waa koobaabaya qalin guduudan ziyaadada meesha ay ku jirtana qalin guduudo marka uu ku xariiqayaan ayuu ku qorayaan ziyaadada qalin guduudan uu marka ku haleeshiinaya ayuu ku qorayaan ila ziyaadada iyadoo la xaqay rabtaa ayb ziyaadada iyadoo waxaa weeyaan ereyga zaa'idka waxaa weeyaan waa erey marka qoraal marka qalin guduudana marka lagu qoraa nuqsaanta meesheedana riwaayada markaa yacni nuqsaanta ay ku jirto kalena wixii nuqsaanta meesha nuqsaanta ay ka jirto ayuu wareejinaya qalingudud ku wareejinaya mubayinan isagoo caddaynaya isma saaxibihaa ziyaadadaba nuqsaanta saaxibkeeda awal alkitaabi ku caddaynaya ow aakhirahu ama aakhira mar haddaad guduud ku qortay inaad qofkii sheegta lama rabo laakiin muqadamada ama kitaabka aakhirkiisaa ku caddaynaysaa ziyaadada meeshaa qofkaasaale nuqsaanta qofkaasaale meelahaas ku caddaynaya isagoo marka sida awalkitaabka yani xumrada waxaan ujeedaa yani guduud koobaabinta iyo guduudka qoraalkiisa iyo muqadamadu ku caddaynaa mawaabicu ziyaado iyo waxasaas inay tahay mubayinan isagoo caddaynaya isma saaxibihaa xumradaas guduudkaa ah, yani qofka loo qoro iskale ima sariixan ow ramsan waa caddaynayaa meesha ku caddaynaya ama ramsi buu yani ramsi ahaan buu u caddaynayaa awal waa ku sheegaa aلثaaliثaةu almasأlaة الثaaliثaةu masأalada yani saddexaad yenbagii an yajcala bayna kulli xadiiثayni daa'iratan yenbagii waxaa habboon an yajcala inuu yeelo bayna kulli xadiiثayni laba xadiiثoo kasto daa'iratan koobaabin wareeg nuqila dalika sidaa waxaa laga soo guuriyey can jamaacaatin kooxo min almutaqadimiina ka mid ah waاstaxaba alkhaiibu khaiibu اlbaqhdaadi wuxuu jeclaystay an takuuna inay ahaato daa'iradu wuflan mid wareegsan mid xiran yacnii mid xiran inay ahaato daa'iradu meelna aynan ka furnayn oy xihan tahay fa idaa qaabala haddii uu muqaabaleeyo kitaabkaas axaadiidtaas hadduu muqaabalo ku sameeyana naqada dhibic buu waa dhibcinayaa wasad ahaa dhexdeeduu dhibcinaa waa is-afgarad waay marka haddii la arko kitaab marka axaadiidtiisa xadiid marka la dhammeeyaba daa'iro dhibic dhexda ku leh haddii la arko xadiidkaas waa lagaa muqaabaleeyey kitaabkaas waa la muqaabaleeya laga wadaa haddii dhibicda laga tagana ma muqaabalaysno kitaabkaas ee iska fiiri iyo wixii uu leeyahay faidaa qaabala hadduu muqaabaleeyo naqada wasadahaa dhexdeeda ayuu dhibcinayaa ayb marka xadiidka inay isdaba socoto un ma aha xadiid markuu dhammaado koobaabin xadiid kalea dhammaada koobaabin kale marka labada xadiid baa koobaabinta lagu kala reeba koobaabintu marka khadiibulbaqhdaadi wuxuu jeclaystay inay xihan tahay haddii la muqaabaleeyo dhexda dhibicin laga siiyo wayukrahu waxaa la nacayaa fii mili cabdillaahi oo kale wax kaloo haddana galay sadaradii iyo siday u kala wax loo kala qori lahaa wayukrahu waxaa la nacayaa fii mili cabdillaahi oo kale cabdiraxmaan oo kale ibna fulaanin cabdulahi ibnu fulaan cabdiraxmaan ibnu fulaan oo kale waxaa la nacayaa kitaabatu cabdi cabdi qoraalkiisa aakhira sadri sadarka aakhirkiisa lagu qoro wasmillaahi ilaahay magaciisana la qoro maca bni fulaan ibnu fulaan maceeda lala qoro awala alaakhiri sadarka kale sadarka dambe awalkiisana lagu bilaabo maalan wuxuu ahaa cabdullaahi bnu muxamed wuxuu diidayaa cabdi in sadarka ay ugu dambayso sadarka sadarka kalena lagu bilaabo allaah iyo ibnu fulaan oo wada socda waxay noqonaya allahu ibnu fulaanay noqonay u ekaanaysaa ma fiicno sidaa in la yeela sideed yeelaysaa marka cabdiga ka soo tag cabdullaahi ku bilow sadarkan dambe cabdullaahi isaga bilow wayukrahu waxaa la nacayaa fii mili cabdillaahi wacabdiraxmaan ibni fulaan oo kale saas oo kale ah kitaabatu cabdi cabdi qoraalkeedaa la nacayaa aakhira sadri sadar aakhirkiisa lagu qoro wasmillaahi ilaahay magaciisa oo maca bni fulaan ibni fulaanka ou la socdo awala alaakhiri awala sadri alaakhiri sadarka dambe awalkiisa lagu bilaabo lagu qoro ama awala naam ayb ama awal alaakhari sadarka kale kii hore marka kale in lagu qorto awalkiisa oo allahu ibnu fulaan ayaa laga cararaa inay saa marka u ekaato ayb oo marka sidee buu yeelaya wuxuu samaynaya marka libashaaca marka suuradaas ku jirto ibnu baa wuxuuba eh, bal saraxa abu cabdillahi ibnu bada khadiibulbaqdaadina uu ku raacay waa waajib in layska dhowro arrintaas karaamaba ana waaba waajibay dhaheen eh, ibnu xajarna wuxuu yidhi arrintaas yacnii manci mu'akad ah yaa la mancinaa buu yidhi isaga ibnu xajar wakadaa yukrahu waxaa la kahdaa rasuulu rasuul in la qoro wakadaa sidoo kale yukrahu waxaa la nacayaa rasuulu ay kitaabatu rasuuli rasuul in la qoro aakhirahu lagu qoro sadarka aakhirkiisa wallaahina rasuulullaahi aa la rabaa mogtaha allaahina wallaahi iyo sala اllahu calayhi wasalam awalahu awal alaakhari sadarka kale awalkiisa in lagu dhigo maxay u ekaanay allaahu sala allahu calayhi wasalam u ekaanay wax lagu sallayaana waa rasuul rasuulullahi marka la qorayo inaad rasuul sadarka ugu dambeeya qayb kelmadda ugu dambaysa ka dhigto allaahina sadar ku bilowdo sala allahu calayhi wasalamna ku xijisa lama raboayb wakadaa maa ashbahahu wixii lamidana waa la un sidaa suurada bashaaca fi suura waxay ku sugan tahayna waa layska ilaalina wayenbaqii waxaa habboon qoraalku inaga cinaayaba maba qoraalku marka waxuu u baahan yahay yanii shaqo dhown waxyaabaha keenayan waxaa u badan dadda kitaabada kitaabada madaabiciya iska soo madbaceeyaan ee haddaan madaabic jiri lahayn waxaan ahmiyadooda loo baahan laakiin culammada ayagu markay kitaabadan qoraayeen wax madbacad maba jiri jirinba iyo makiinad wax lagu qorto waxaa qofka uu ku qasbanaya marka inuu yaqaano qoraalka culummada uu la socdo wayenbagii waxaa haboon an yuxaafida inuu ilaaliyo calaa kitaabati asalaati waاtasliimi salliga iyo salaanta calaa rasuuliillaahi lagu salliyo ila salaamo sala allahu calayh waali wasalam inuu ilaaliyo ou aad arrintaa u ilaaliyo walaa yas'ama inuunan ka daalin min takarurihi noqnoqoshadeeda soo noqnoqodka uu soo noqnoqonayo maanta dhan rasuul baa la sheegaa ilaahy sala allahu calayh waalihi wasalamada la soo celinaya inuusan ka noogin waman akfalahu qofkii arrintaa ka yacnii iska yacnii iska iloobo oo ama yacnii ka iska dhaafabo ka dhoohanaado oon cinaayo siinin xurima waxaa laga hoojiyey qofkaasi xadan cadiiman dheef weyn dheef weyn baa qofkaasi ka khasaartay oo laga yacnii laga hoojiyey wuxuu ku leeyahay marka rasuul qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh waali wasalam mar walba qor ay kusoo marta mar walbay ku soo marta dhig ha isleeyihin haddaa qortay hadda iskaga dhawaaq laakiin ha qorin maayo a yeelaysaoo salligii markaa inaad la timaado ood qorto isku day ayib wuxuu leeyahay marka eh, haddii qofka markaa arrintaa iyada uu ka yacnii dhoohanaado ama uu yacnii iska iloobabo ka taga mar walba waxaa ku dhacayo marka eh, waxaa ku dhacayo qof dheef aad u weyn laga hoojiyey ayuu ahaanayaa ayuu noqonayaa ayb walaa yataqayadu fiihi masale halkaa marka wuxuu ka galay culamaa ulxadiid waxyaabaha ay fadliga ku leeyihiin waxaa ka mida salliga nebiga sala allahu calayh ali wasalam dadka kale waa ka salli badan yihiin maxayl maanta dhan ayaga xadiidkii nebigay sheegayeen mar allaale markii magaciisa la sheegana waa lagu sallina ayb marka waxay dhihi jireen majlisu sufyaanu thawri majlisu salaatun cala الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam majliska sufyaan waa majlis nebiga looga salliyo wa amaa majlisu fulaan hebel majliskiisana majlis nebiga looga salliya ma aha ayb majaalista hadalka iyo kalaamka uu ku badan oo rasuulka sheeggiisa uu ku yaryahay oo kale barako fiican ma laha meeshii nebiga looga salliyana barako badan baa ka jirta walaa yataqayadu walaa yataqayadu ma isku qaydaayo fiihi kitaabka dhexdiisa yani fiihi yani salligaan u jeedaa fi salaati cala اnabiy sal اl slam bima fi اlasli asalka kitaabka uu warinaayo waxa ku sugan ma isku qaydaayo in kaana haddii uu asal ku yahay naaqisan mid naaqis ka ah oo salli uunan ku qornayn masala marka kale waay masaladaana waxay tahay kitaabka aad xadiidka ka warinaysid ood rabto inaad xadiidka ka warisid ayaa salli ma laha oo salli kuma dhigna sala اllahu calayhi wasalama ma laha isaga adiga marka ma ka tegay salligii marka ma ka tegaysid uu leeyahay sababta waa maxay alsalaatu cala اnebiy sala اllahu alayh ali wasalama ducaaءun laa riwaayatun waa duco riwaaye ma ah ninka wax aad ka soo wari rabtid nebiga hebel nebiga waa ku salliyey iyo kuma sallinin adiga ma warinaysid moogtahay waa duco un bimujaradi ducaa waay duco hadday tahay waa la ogolaya walow shiikaaga yaanu sheeginba isaga meeshaan laakiin ibnu daqiiqilciid wuxuu yidhi maya riwaayadaa la xoojinaa riwaayada salli haddaynan ku jirin afka ayaa looga sallinaa laakiin ma la qoraayo yacnii fadligii salligana suusan kaaga dhumin tanna riwaayadiin aad ula timaado saasuu leeyahay marka waa wax un marka laakiin sida loo badan yahay in la sheego waa salliga walow riwaayadaada yaanayba ku jirin wahaakadaa sidaasoo kale waxaa la mida ah wahaakada anaau wahaakadaa sidaas in leeg ahanaa waa maanta calallaahi subxaanahu ilaahi la ammaanayo subxaanahu wa tacaala ka caza wajalla oo kale caza wajalla allahu caza wajalla allahu jalla jalaaluhu allahu subxaanahu wa tacaala waa qori kartaa washibihii iyo wixii la mida ah. wakada taradii radia allaahu canhu baa la mida ah. saxaabiga loo dhaho wataraxumu baa la mid ah raximahu in la yidhaahdo cala asaxaabati saxaabada oo raxmad alla loo dalbo wاlkhulafaa'i khulafadii wa saa'iri اlakhyaari intooda kale taraxumku dabcan taradiga saxaabada iskale marka taraxumkana alkhulafaa' wa saa'ir اlakhyaar waidaa jaaءat iriwaayatu riwaayada hadday timaado bishayin shay oo minhu kaa ka mid ah waxyaabaha aan soo sheegnay hadday riwaayadii ku timaado kaanat alcinaayatu bihi ashadda ila riwaayadiina waa kugu timid markaana moogtahay kaanat alcinaayatu daryeelka iyo isku kallifaadda bihi isaga laysku kallifaa ashadda bay ahaanaysaa mid darnaan badan haddii riwaayadiina salligii ay ku taallo kitaabkii waxaad uga tagtaa meesha maba yaallaba haddaysan ku oolin baaba la imaan lagu yidhi wayukrahu waxaa la nacayaa aliqtisaaru ku gaabsasho cala asalaati lagu gaabsado oo la yidhaha qaala rasuulu ullaahi calayhi asalaa ayb calayhi الsalaatu bis aw itasliimi ama lagu gaabsado calayhi الsalaam in la yidhaha qaala rasuulu llahi calayhi الsalaam tasliimle in lagu gaabsado maxaa yeele labada waa la ysfaray yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima taa lama ogolo marka calayhi salaam maya war oo iyo salaamtii in laysku daro war ramzu ayaa ayaa yacni la nacayaa in lagu gaabsado wاramsu wayukrahu waxaa la nacayaa alramsu ramsi ilayhimaa loo ramsiyo fi lkitaabati qoraalka ilayhimaa yani salliga iyo salaamta asalaatu wasalaam wasee la dhahayaa maalan in la yidhaahdo yani salcam oo kale salcam salcam sal اllahu calayhi wasalam yaa salcam loo soo gaabinaya looma rabo ama midkood ama yani saad keliya in la qoro iskoolada waxaas laga soo leehay qaala rasuululah saadu iska qora saad muxuu yahay qofkii hadda saad yidhina ajarka ma helaayo qof qoraalkiisana wax ajara malaha marka sala اllahu calayhi waali wasalam waxaa la mida af soomaali in lagu yidhaahdo nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaato yacni salliga iyo salaantu sidooday mutacabad u yihiin sidooda le u dhaaf marka allahuma salli wasallim ama sala اllahu calayh waalihi wasalam saas inaad ugu salliso oo aadan yeelin yanii ramsi aadan u samaynin laakiin waxaad dareemaysaa salcamtan inay wakhti cabbaara soo jirtay ay soo socotay na maxaa yeele culammada day diidayaan wati cabbaaray soo socotay ibnu xajar alhaytami isaga laftirkiisa waa waa ka hadlay na kahan marka salcamtan iyo inay inaan inaan ramsi lagu qori karin saa loo dhihi karin waxaas dhan u sheegay bal yaktubuhumaa wuu qorayaa bikamaalihimaa dhammaystirnaantoodu ku qorayaa alraabicatu mas'alada afaraad calayhi muqaabalatu kitaabihi kitaabka markaad qorto ayb qofka maxaa laga rabaana calayhi korkiisa waxaa ah muqaabalatu kitaabihi kitaabkiisa inuu muqaabaleeyo kitaabkiisa muqaabalayntiisa muqaabalada in la saxo kitaabka kitaabka haddaan la sixin waxaa la yidhi asbaxa cajamiyan cajamiyu ku soo baxaa ayb ayaan hadduu sii joogana waaba ka sii daraayan oo waxyaabo badanoo daari oo soo imaan kara oo ku yimaadaan calayhi waxaa korkiisa oo laga rabaa muqaabalatu kitaabihi kitaabkiisa muqaabalayntiisa biasli shaykhihi uu ku muqaabalayo shaykhiisa asalkiisa sheekhaga asal uu leeyahay kitaab asal isaga u aho soo muqaabalaystay uu leeyahay kaaga kiisa ku sax in ijaazatan wain kaana haba ahaado ijaazatan ijaazada haba ahaado wain kaana akhada canhu haba ahaado ardaygu mid ka qaatay sheekha ijaazatan ijaaza ahaan mid uga qaatayba haba ahaade eh kolaad ijaazo uga qaadato xataa waxaa lagaa rabaa inaad muqaabalo samayso waafdaluhaa wa afdalu lmuqaabalati muqaabalada fadliga badan an yumsika inuu haysto waay huwa isagu iyo washaykhu iyo shaykhiisaba kitaabayhimaa labadooda kitaab xaala tasmiici maqashiinta wakhtigeeda markuu shiiqaada adiga kitaabka uu rabo xadiidka inuu kuu sheego kitaabkiisuu haystaa xadiidkiibuu akhrinaya adigana faracaagii baad haysataa waa la socotaa marka labadiinnaba marka aad kitaab wada haysataan oo sidaa ay u saxanto taasaa ugu fiican ardaygii kitaabu haystaa sheekhiina kitaab sheekhu isaga waa u yahay waa u saxan yahay ardaygiina haddowba saxaaba marka wixii sheekhaas ardaygaa uu ka guuriyo wax saxiixay noqonayan markaas wakhtigan marka se wax loo sixi karaa waxaa ugu fiican in loo saxo sheekhu hadduu cinaayo uu leeyahay makhduudaadka iyo kutubta dabacaadkooda hadduu cinaayo badan oo u leeyahay adigana aada nusqo kala haysato isaga marka inaad ka saxdo wixii uu markaas uu leeyahay waana jiraan dad aad u yaqaan culamo aad u taqaano kutubta ayagu laga yaaba inay intaasoo dabacaadoo kala gedisan soo fiirfiiriyeen isaga marka sixitaankiisu saasaa looga saxan karaa wa an yumsika huwa wa shaykuhu kitaabayhimaa inay haystaan xaala tasmiici ta ugu fadli badan waa taa ayb wax fadli badanta laakiin qasabna maahane ogow sheekhu hadduunan kitaab haysanin laakiin xadiidkii uu kitaabkiisi ka xifdisan yahay haddaa uga saxata dhib ma laha wayustaxabu waxaa la sunneeyaa oo la jeclaysta an yandura macahu inuu la fiiriyo man ruux laa nuskhata macahu nuskho aan haysanin qof aan nuskho wadaninna waxaa habboon nin nusko wato inuu la fiiriyo oo shiikhii ka dhegaysanayo laa siyamaa kumaba sii jirto in araada hadduu doono midkan aan naqla guurin min nuskhatihi nuskadiisa inuu ka guuriyo haddii uu rabo qofka nuskhadiisa inuu ka guuriyo ama sheekha nuskadiisa inuu wax ka soo naqliyo haddii uu rabo maba ku sii jirtaba haddana arday sheekhi kitaabkii buu haystaa arday baa haysta nuskho isagana kitaabkii baa la akhrinayaa nin kale oo nuskho wadanina rabo inuu hadhow isna riwaayo uu yeesho see buu yeelaya waa inuu nuskho fiirsada u habboon waxaa loo sunneeya inuu nuskho kale fiirsado oo qofkan uu la fiirsado wa qaala yaxya bnu maciinin yaxya bnu maciin wuxuu yidhi laa yajuusu ma bannaano an yarwiya inuu wariyo min hayri asli shayqi sheekha asalkiisa wax ah, meelaan ahayn kama warin karo oo faracan uu fiirsanayo waxba kama naqlin karo ilaa an yandura inuu fiirinayo maana fiihi kitaabka xaalo samaaci wakhtiga samaaca inuu fiirinayo maahan wax aan aslu shaykh ahayn inuu wax ka wariya uma bannaana ilaa inuu isagu indhaha ku haayo maahan labadan maxay ku kala duwan yihin marka labadan qowlka horey kan maxay ku kala duwan yihiin jumhuurulmuxadisiin ayaga waa sunneeyeen xalqada hadduu fadhiyo qof kitaab haysto iyo midaan kitaab haysanin ninkan aan kitaabka haysanin ninka nusqada haysto inuu la fiirsadaa wanaagsan lamaba fiirsanin waag buu marka waxaa weeyaan xadiidkii buu xifdiyey ama waa qortayba si kale u qortay ma ninkan buuba ka guursaday isagoon la fiirsanin buu ka guursaday markii la akhrinayay lama fiirsanaynin laakiin ayaro intuu ka qaatou guursaday xalqadiina waa fadhiyey ogow shiikhu shiikhiisa waa yahay jumhuurtu waxay leeyihin waa guurin karaa laakiin sida wanaagsana ka tagto in waxaa nusqada fiirsaday ahayd jumhuurtu saasay dhahayaan laakiin yaxya bnu muciin wuxuu leeyahay maya ee waaba waajib haddii uunan la fiirinaynin markuu wax maqlaayo uu dhegaysanaya haddaanu la fiirsannin sheekha asalkiisa unbuu ka guurin karaa mid kale kama guurin karaa laakiin ibnu salaax wuxuu yidhi wahada madhabun wahada madhabu ahli الtashdiidi wahuwa madhabun matruukun waa madhab laga tegey oo madhabu ahli الtashdiid waayu <clears throat> wasawaabu sawaabkuna aladii qaalahu اljamaahiiru ay dhaheen annahu laa yushtaradu lama shardiyo nadaruhu fiirintiisa walaa muqaabalatuhu binafsihi mas'alo waa horta middaa hore tii hadda aan ka soo hadlaynay waa inuu la fiirsado nusqada shardi ma ah walaa muqaabalatuhuna lama shardiyo muqaabalayn binafsihi nafsadiisa oo muqaabalaysto tan mas'alo labaad buu ninku markuu kitaabkiisa saxaayo inuu asaga saxdo maa shardi ah mase nin kaloo iqa u sixi karaa jumhuurtu waxay leey nin iqa u sixi karaa inuu isaga muqaabalay shardi maaha isku feeriye qasab maaha walaa muqaabalatuhu muqaabaladiisuna yacnii waxaa weeyaan lama shardiyo walaa yushtaradu muqaabalatuhuna lama shardiyo binafsihi muqaabaleeyo nafsadiisa bal yakfii waxaa ku filan muqaabalatu iqatin iqo muqaabalayntiisa aya waqtin kaana waqti allaale waqtiga uu doono wayakfii waxaa ku filan muqaabalatuhu taasoo mas'ale kale waa dhammaatay mas'ale labaad kale waa tanna wayakfii waxaa ku filan muqaabalatuhu muqaabalayntiisa isagu muqaabaleeyo bifarcin farac faraca oo quubila lagu muqaabaleeyey biasli shaykhi sheekha asalkiisa sheekhaagii asalkiisii maba haysid ood wax ku muqaabalayso laakiin nuskhadii sheekhaagii lagala muqaabaleeyey waxbaa kusii muqaabalayn karta tii hore waxay sheekh asalkiisii baa ku muqaabalaysay adiga inaad muqaabalaysato waa leedahay hayruka oo hiqaa inuu shiiqa kaaga muqaabaleeyo waa leeyahay <clears throat> waa leedahay <clears throat> mas'aladan kale waxay tahay sheekhaagii asalkii ma haysid laakiin waxaad haysaa farac asalkii lagu muqaabaleeyey waa kusii saxo kartaa ile faracanas ma waa la muqaabaleeyey wayakfii waxaa ku filan muqaabalatuhu muqaabalayntiisao bifarcin uu ku muqaabaleeya farac faraca oo quubila lagu qaabiliyey biasli shaykhi sheekha asalkiisa wa muqaabalatuhu baa ku filan sidoo kale wayakfii muqaabalatuhu baa ku filan biasli asli shaykhi hadda faraca ahayd tii hore middan waa mas'ale yacnii asalkii sheekhaagii ma haysan laakiin sheekhaagii laftirkiisii asalkii uu ku muqaabalaystay nuskhadiisii ma ku saxan kartaa wa muqaabalatuhu wayakfiih waxaa ku filan muqaabalatuhu muqaabalayntiisa biasli asli shaykhi sheekha asalkiisii asalkiisii inuu ku muqaabala asalku sheekh uu haysto asalkii lagu muqaabaleeyey almuqaabali bihi lagu muqaabaleeyey isagu aslu shaykhi sheekhan asalkiisa lagu muqaabilaya tii hore waxay ahayd aslu sheekh ma hayso sheekha kitaabkiisa asal la yidhaahda kan isaga oo haysto faraca haysatay aada heshay lagu muqaabaleeyey kitaabka sheekha lagu saxay waa bannaan tahay lagu yidhi tan waxay tahay ma haysid sheekhi farac sheekhii yacnii eh, asalkii sheekhaagii sheekhaagii kitaabkiisii ma haysid laakiin waxaad heshay riwaayo waa u leedahay sheikhaagi wax ka warisaa adiga laakiin waxaad heli kartaa sheekhaagii nuskhadiisii tii uu ku saxday waa koraysaa soo ma arki marka sheekhaagii nuskhadii isaga nuskhada uu haysto middii uu ku saxday waa nuskatu shaykhi shaykhika wa nuskatu shaykhi shaykhi wa yaad aragtay laakiin waxaa shardi ah nuskhadaas aad arkayso sheekhaagan tan uu haysto middii lagu muqaabaleeyey inay tahay haddaan iyadu sheekhaagii middaas uuna wax ku saxanin maya tii lagu muqaabaleeyey inay tahay almuqaabalu bihi aslu shaykh taasu marka xooga wamuqaabalatuhu baa ku filan muqaabalayntiisii uu muqaabaleeyo uu ku muqaabaleeyo biasli asli shaykhi sheekha asalkiisa asalka uu haystaa asalkiisii almuqaabali bihi ee lagu muqaabaleeyey isaga aslu shaykh sheekh kitaabkiisa lagu muqaabaleeyey fain lam yuqaabil aslan ninkaa waxba ma muqaabalayninba kitaabkiisu ma muqaabalaysna laa farc walaa asl walaa aslulasli fain lam yuqaabil hadduunan muqaabalaynin aslanba faqad ajaaza lahu riwaayata fain lam yuqaabil daalibku haddaanu muqaabalaynin kitaabkiisa aslan sideedaba faqad ajaaza lahu riwaayata faqad ajaaza lahu waxaa u banneeyey alriwaayata riwaayo minhu aa xaggiisa uu ku wariyo yacni kitaabka aan la muqaabalaynin xaggiisa inuu wax ka wariyo alustaadu abu isxaaq abu isxaaq alisfiraayiini wa aabaa'u bakrin اlismaaciiliyu wاlbarqaaniyu wاlkhaiibu abu bakr اlismaaciili abu bakr اlbarqaani abu bakr اlkhaiib kuwaabaa banneeyeen in kaana naaqilu naaqilku haddii uu yahay midka xadiidka warinaayo saxiixa naqli naqligiisu miduu saxiix yahay qaliila saqdi waxa ka dhacay oo kitaabkiisa ka maqanay yaryihiin <clears throat> wanaqala min alasli asalkiina uu ka soo guuriyey haddii la helo sidaa wa bayana uuna caddeeyey xaala riwaayati riwaayada xaalkeeda annahu lam yuqaa markuu wax warinaayo yacni wa bayana uuna caddeeyo xaala riwaayati xaaladda uu wax warinayo fii xaali riwaayati annahu lam yuqaabil inuusan kitaabkan muqaabalo ku samaynin iyagu waxay leeyiin qolooyinkan kitaabka asagoo laba muqaabalaynin wax waa lagu werin karaa waa bannaanta laakiin waa goormana waa haddii naqliga ninkaa uu saxiixaya kow saqdiga iyo waxa ka dhacay uu yahay wax yar uu yahay saqdigu uu yaryahay asalkiina uu wax ka soo naqliyey asalkan waa ka soo naqliya laakiin muqaabaladaa ka dhiman ogow naqliga asalka waa haystaa saqdigu waa ku yaryahay naqligiisa waa saxiix marka oo wax warinayana waa caddaynayaayo wuxuu leeyahay riwaayada marka kitaab noocaas oo kalea wax ka warinaayo wuxuu caddaynayaa inaanu muqaabalaynin fii kitaabi kada riwaayadii buu sheegayaa ilaa annii lam uqaabil saasuu dhahaya aniga laakiin kitaabkaa ma aanan muqaabalays muqaabalaya sixitaan kuma samaynin si markaa la ysaga jiro loo ogaano ayb marka haddii kuwaan la helo way bannaynayaan biduuni muqaabala laakiin in la muqaabaleeyaa wanaagsan kitaabka ayb bal qaar culammada ka mida way mancinayaan kitaab aan la muqaabalaynin wax lagu wariyo laga wariyo xaggiisa wayuraacii fii kitaabi shaykhihi maca man fawqahu maa dakarnaa fii kitaabihi hadda waxaan soo sheegnay adiga kitaabkaaga ama daalibka ama ardayga kitaabkiisa wax laga rabo muqaabalo asl shaykh inuu ku muqaabaleeyo farac asalka lagu muqaabaleeyo inuu ku muqaabaleeyo ama waa la waaye aslul asli inuu la raadsado ee asalkii sheekhiisii lagu muqaabaleeyey haddii intaa la waayo waa bannaan tahay inuu biduuni muqaabalo uu wariyo laakiin waa inay yacnii dawaabidii hadda aan sheegnay la helo ayb intaas hadda la sheegay sheekhaagana waa laga fiirinaa isagana biالnisbati ilaa shaykhi shaykhika intaa wuxuu sheegaynaa wayuraaciu wuu ilaalinayaa fii kitaabi haykihi shaykhiisa kitaabkiisana ayb yuraaciya wayenbagii waxaa habboon an yuraaciya inuu ilaaliyo fii kitaabi shaykhihi shaykhiisa kitaabkiisana maca man axad fawqahu isaga ka sarreeya shuyuukhdiisa waayee <clears throat> maa ayuu ilaalinayaa dakarnaa aan sheegnay fii kitaabihi kitaabkiisa intaan u sheegnay yuu ku ilaalinayaa walaa yakun yuusan ahaanin ka daa'ifatin daa'ifo oo muxadisiinta ah, ka mida ama dalabatulcilmiga ka mida oo kale yaanu ahaanin idaa ra'ow hadday arkaan samaacahu sheekha samaaciisa oo likitaabin kitaab ay u arkaan samicuu ayb samicuu way maqlayaan way dhegaysanayaan min ayi nuskatin nusko kastoo itafaqad waafaqdo ay helaan arkaan halkan yacni wuxuu diidayaa walaa yakuun ka daa'ifatin markuu leeyahay dad baa waxaa jiro sheekha asalkiisaba aan cinaayo siinaynin oo hadday marka arkaan sheekhooda yacnii kitaab laga sheegay kitaab yacnii isagu uu sheekhooda dhegaystay ama uu maqlay haddayba arkaan sheekhu ma muqaabaleeyey mase ma muqaabalaynin maba isdhahayaane markiiba waa iska warinayaan taasoo kale markayaanu ahaanin uu leeyahay ayb walaa yakun yuusan ahaaninka daa'ifatin oo kale daa'ifo min adalabati ka mida idaa ra'ow hadday arkaan samaacahu samaaca shaykhi sheekhooda samaaciisa araadii walaa yakun ka daa'ifatin oo kale yaanu ahaanin idaa araaduu hadday doonaan ama idaa ra'ow hadday arkaan samaacahu samaaca shaykhi ra'owdaa fiican kan kalena saasu dhigaa tadriibka kale bimujarad yacni ru'yo ama idaa araaduu hadday doonaan samaacahu maqalkiisa samaaca shaykhi sheekha yacni idaa ra'ow hadday arkaan samaacahu samaaca shaykhi sheekha samaaciisa likitaabin kitaab ay u arkaan ayb samicuu min ayi nuskatin itafaqad samicuu way maqlayaan oo yacnii samaaciisay tirsanayaan min ayi nuskatin nusko kastoo ittafaqad ay arkaan ayi nuska oo samaac sheekhoodaba uu ku yaallo waa iska oo sheekhooday markaa iyagoo markaa riwaayada u tiirinaya waxayna ahayd inay fiiriyaan nuskadaani sheekhii ma muqaabaleeyey ma asal ma lagu muqaabaleeyey wahaa alkhaamisatu mas'alada shanaad almukhtaaru fii takhriiji الsaaqiti wahuwa اllaxaqu bifatxi اllaami wاlkhaa'i laxaqu iyo saqdigu waa war badan yahay cashar kalean u daynaynaa bilah towfiiq sal اllah slm calaa nabiyina mxamed wcala ali